إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين صدق الله العظيم أسأل الله الهي baan ka الله allah nagu anfaco kalaama rab allah subxaanah baa nala hadlay almutakalimu huna huwa allah ilaahay baa nala hadlaya rabbigeen jala jalaaluhu dulcarshi اlmajiid khaaliqu الsamaawaati wاlأradiin maaliku kuli shayin wamaliikuhu ayaa nala hadlaya kumaa tahay si uu kula hadlo man ant maxaa tahay kumaa tahay ma u qalantaa melikulmuluuki inuu adiga khitaab ku wajaho oo si gaara kuula hadlo xaqiiqo ahaan marka la yidhaah lowlaa karamu ullaahi wa ixsaanuhu uu insaanka ixsaan u falay oo uu karaameeyey manzile uu uu ku gaadho in ilaahay toosuu la hadlo ma yeesheen laakiin ilaahay baa karaameeyey walaqad karamnaa bani aadam waxamalnaahum fi اlbari wاlbaxr warazaqnaahum min aلطayibaat wafadalnaahum calى kaiiri miman khalaqna tafdiila karaamada guud ahaaneed ee ilmo aadam baa ilaahay ka sheekeeyey walaqad karamnaa bani aadam waxamalnaahum fi lbari waalbaxr waa la xambaaray isagaa la xambaarsan yihi makhluuqaadka kale oo idil isagay markuub u yihiin isagu waa maxmuul weeye fi lbari waalbaxri waaljawi kan xambaarayna waa allah rabb اlcaalamiin ee u tashiiliyey ee u taskhiiriyey xamalnaahum fi اlbari wاlbaxr warazaqnaahum min الطayibaat طayibaatna waan ku arsuqnay baa ilaah leeyahay ilmo aadam oo idin waa karaamo guud ahaaneed wafadalnaahum calى kaiiri miman khalaqnaa tafdiila waa ishaara iyo tilmaan cajiib lahoo ilaahay uu ku tusinayo makhluuqaadka uu ilaahay kaa fadilay ilaahay kama xigtid qaraab ahaan marka la yidhaha ilahay qaraaba ma le allah laa nasaba lahu allah laa sihra lahu ilaahay jala jalaaluhu nasab iyo qaraabo ilaahay ugama dhoweyd albaqaru wاlbasharu fi hada اlamri sawa albaqar waa looda iyo basharka bani aadamka dhinacaa marka la yidhaah ilaahay waa u siman yihiin oo ilaahay xagga qaraabo ilaahay lama lihid adugu laakiin adiga sida laguu fadilay ee baqar haddii la yidhaah lo-da lagaaga fadilay yaa subxaana allah waxaa la yidhi ilaahay jala jalaaluhu rububiyadiisa limakhluuqaatihi waxaa ka mid ah dawaatu اlarbac kuwa afarta ku socda waa lo-da iyo ariga iyo geela iyo ilmuhu markay dhashaan ilmahooda markay markay dhashaan hadday ari noqdaan ama lo ama geel wax yar kadib horay ka soconayaan ma tahay mise mise maaha ridii markay dhashay oo xabtii yarayday dhashay wax yar kadib way soconaysaa oo iyadaa risqigeedii iyo cawskeedii raadsanaysa lugaheeday ku soconaysa muxuusaa ilaahay u yeelay leanna ilaahay wuxuu og yahay jalla jalaaluhu oo ugu talagalay inaysan gacmo oo wax ku xambaara aysan lahayn maa cindaha yadayn laba gacmoodoo ilaahay uu siiyey hooyo oo ilmihii ku soo qabanaysa oo naaska ku duwaysa ma leh dawaatu larbaca adigu imisaad wakhti qaadatay inaad socoto iska dhaafe inaad fadhiisato ma la socotaa ninkaaga weyn ee meeshan fadhiya ee martabada iyo sharafta iyo makaanada iyo magaca iyo maamuuska haysta in maalintii fadhiga aad baratay farxad ay reerkaaga u ahayd maa shaa allah wiilkeennii ama gabadheennii fadhigii buu bartay fadhigii bay baratay maalintii socodka aad gaadhayna kaba daranba waxay ahayd eh, farxad iyo ciid bay ahayd haadaa anta ayuha alinsaan marka walaalayaal towfiiqda allah ina waafajiyo waxaa la yidhi alyaqiinu cala allah baa muxaadaradu ku saabsan tahay aw alyaqiinu biاllaah kow waxaa horta rabbigeen inaan baranno barashada rabbiga kow waxaa ka ah inaad horta naftaada taqaano waxaad ahayd cadam aan jirin allahu rabb اlcaalamiina waa kan ku ahaysiiyey ee ku takwiiniyey insaanku markuu iskibriyey oo rabbigii la dooday oo diintiisii diiday baa ilaahay wuxuu leeyahay bismi اllaahi الraxmaan الraxiim hal ataa calى اlinsaani xiinu min aلdahri lam yakun shayئa madkuura waa istifhaam cajiib leh insaanka ma soo maray xiinun min addahri wakhti oo zamanka ka mida ah. oo zaman adduunka jiray jiray oo insaanku uusan ahayn wax la xusaba xusba uusan lahaynba laa wujuuda lahu haaheleleh waa soo maray cadam baad ahayd laa wujuuda lak ilaahay baa ku abuuray maraaxisha kala duwaneed soo martayna waad ka warhaysaa dakaran kunta am unhaa rabbigaa jala jalaaluhu candhuuf inuu ka abuuray muddo kadibna aada calaqa isu beddeshay xinjir yaroo dhiiga gabal yaroo hiliba gabalkaa hilibkaa ilaahay subxaanahu wa tacaala lafahaga ka sameeyey waa lafahaganoo berigaa hore yar yar baa ilaahay sameeyey hal laf kama dhigine lafa mutaraakiba bacdu ahli ahlilcilmi waxay dhaheen intan luqunta ka sarraysa waa shan iyo konton laf oo isgashan weeye hamsa wa khamsiin cadm min altarquwa ila alra's markaasaa ilaahay sii jeexay indhuhu meeshay geli lahaayeen intaan indhahaba la samaynin shaqa samcaka wa basarak iyo dhagahagu meeshay sii geli lahaayeen iyo sanka duleelkuu sii geli lahaa intaan sankiiba la samaynin afka iyo bishimahan qurquuxsada intaan laguu samaynin labada fuq ee midna iska taagan yahay waa kan kore iyo midka hoosoo dhaqdhaqaaqayo carabku la socdo maxaa yeelay labadoodu hadday wada dhaqdhaqaaqaan carabkay cuni lahaayeen baa layidhi ayaa ilaahay kuu sii sameeyey marka haykalka cadmiga ah ee lagaa sameeyey waa fool xun yahay ilaahay wuxuu huwiyey oo kuu asturay hilib hilibka dushiisana saan markaasaa ilaahay xubnahaaga oo cajaa'ib leh daakhiliyan wa khaarijiyan ilaahay kuu sameeyey subxaanahu jala jalaaluhu oo kuu dhammaystiray kadibna maadda oo dhulkaada hayde maaddaa cirka ohoo ruux la yidhaah oo min amri rabbi alcaalamiina ilaahay kuu soo diray markaasaad noolaatay caloosha hooyada adoo ku jiraad noolaatay haddaad noolaatayna waxaad u baahan tahay quud ilaahay kuma qadin marka lagu leeyahay tayaqan cala allaahi ilaahay yaqiinso oo isaga tala saaro maalintii uu ilaahay nafku siiyey ee adoo caloosha hooyadaa ku jira yaa isku xidhay xarigga xuduntaada iyo mindhicirka hooyada si aad halkaa cuntada uga soo qaadato ila allahu rabbuk cidna looma baahin dhakhtar lama aadin oberation lama samaynin rabbigaabaa ku abuuray fa anta marbuubuhu walidaalika ilaahay in badan buu ku celceliyaa mas'aladaa iyada ah oo khalqiga iyo abuuritaankaaga iyo bilowgaaga walaqad khalaqna اlinsaana min sulaalaةi min طiin insaan baa la yidhi meel kale ha aadeen adiga adigaa isfiri anigana hadlayaa baa ilaahay la hadlayaa ثuma jacalnaahu waxaanu ka yeelnay nudfaةan fii qaraarin makiid waa qaraarkaa makiinka ahee ilmagalaynka hooyadii baanu yeelnay baa ilaah yidhi ثuma khalaqna النuطfaةa calaqah baanu ka abuurnay waa xinjir dhiiga fakhalaqna alcalaqata mudqa waa gobolkaa hilibkee mudqa waxaa loogu bixiyey waa qadra maa yamduqu linsaan fakhalaqna almudqata cidaama fakasawna alcidaama laxmaa lafihii baanu hilib dusha ka saarnay uma anshaanaahu khalqan aakhar khalqi kale oo aan shaqaba ku lahayn kii hore laga abuuray baanu ka dhignay ee fatabaaraka allahu axsanu alkhaaliqiin huwa aladii rabbigeen khalaqakum min turaab ثuma min nudfa ثuma min calaqa ثuma يخرجكم طفلا ثuma لتبلغوا أشدكم ثuma لتkunuu شhuyuuخا waa maraaxil aanu soo wada marray waayo ilaahay kaaga sheekaynayo oo ku xusuusinayo maxaa yeelay insaanka inta badan xaaladda uu ku sugan yahay ayaa huruur ku rido badigiisuu iloobaa markaasaa ilahay ku xusuusinaya subxaanahu jala jalaaluhu fa anta marbuubun wa huwa rabbuk rabbigaa weeye markuu xuduntaada iyo mindhicirka hooyadaa isku xiray huwa rabbuka weeye maalintii caloosha hooyadaad ka soo baxday ee xariggaa la gooyey ee raashinka guriga laga kariyey beriis iyo baasti iyo badar iyo waxay doontaba ha noqotee ilka aad ku cunta aadan lahayn mishiin cusub oon horay u shaqaynaynin ka shaqaysiiyey hooyadaa si caano ay naasaheedu kaaga soo baxaan bal waayo hooyooyin badan baa halkan fadhiya weydiiya oo idinku naftirkiinna bal isweydiiya goormay caanahaasi yimaadeen yaa isku beegay bixitaankaaga calooshooyda ka soo baxday iyo caanaha inay yimaadaan mishiinkaasi iyo makiinaddaa shaqaynaysana maxay horay ugu shaqayn weyday liannaka marbuub rabbi ku barbaarinaya oo og inaadan cuntooda dadka waaweyn cuni karin ayaa ka shaqaysiiyey makiinadda uu ku talagalay dabadeedna meeshaas iyo masaarka iyo waddooyinka cajaa'ibka kuu soo mariyey oo caanaha kaaga keenay dabadeedna adigu waxba garan maysid af soomaali ma taqaanid af sawaxil warkiis ba iska jooji af ingiliis haba fogaado afaa taqaanid ma leh yaa kuu sheegay oo ku yidhi meeshana la jaqaa ama la nuugaa oo cano lagala soo baxaa bal isweydii xaajigaan meesha fadhiya xaaji axmedow xaaji yuusufow yaa ku baray soo su-aal inaad isweydiisa maaha see lagugu sheegi lahaa calooshooyada waa ka soo baxday waa gaajaysan tahay cuntaad u baahan tahay yaa ku baray oo ku yidhi meeshan waa la muudsadaayo waa la jaqaayo canaa kaaga soo baxaya alaysa huwa rabbuka aladii rabbaak taa isagoo rabbigaa ku xusuusinaya wuxuuna yidhi wallaahu akhrajakum min butuuni ummahaatikum laa taclamuuna shay'a wajacala lakum alsamca walabsaara walafidata lacalakum tashkuruun wallaahu allah akhrajakum wuxuu idinka soo bixiyey min butuuni ummahaatikum laa taclamuuna shay-an idinkoon waxba kala garanaynin oo waxba ogeyn wa shay-an kama fi اlluga alcarabiya ismu nakira lishumuuli اljins wax alla waxaad og tahayba male ajhalu makhluuqaat illaahi baa tahay wa jacala lakum wuxuu idin yeelay alsamca wاlabsaara wاlafidata fiiri maqalka aragga fu'aadka waalcaql ilahay in badan buu ku celceliyaa wuxuu daba dhigaa daa'iman in shukrigiinnu yar yahay hadda haddaan isweydiinno dadka meeshaan fadhiya bayna rijaalin wa nisaa imise qofaa ku jiro oo labaatan milyan dollar haysta bahal gacanta ha taago waxbana lagaa qaadi maye a ma joogaa mise ma joogo gabdhaha ugu lacag badan baa la yidhi ma haysaan labaatan milyan shilin ma waa haysin taase labaatan milyan dollar ma haysaa mayaa la yidhi soo maha haye labaatan milyan dollar qado daqiiqadan la joogaa lagu siinayaa laakiin labadaada indhoodkeen qofkii yeelaya gacanta kor ha u taago kam waaxid afartan aan ka dhigaynah iyo afartan milyan lixdan gaarsii boqol milyan dollar qaado labada indhood keen yaan yeelaya gabdhaha gabadh yeelaysaa maku jirtaa ah, waxaan u malaynayaa lishaan waxaa markay hadlaan waxay odhan lahayen boqol milyan baa tiriye dhulka muggiisoo dahaba haddaad heshiiso labadayda indhood ma bixinayo soo saa maaha ma tahay hadda laba indhoodun baan ka hadlay dhegihii iyo maanaan gaarin weli imisaad bixisay adugu meeqaad qaadatay imisaa lagaa siiyey yaa ku siiyey man acطaak allah rabb اlcaalamiin haye maqalkuna soo saar lama lama mid aha maqalkaaga miyaad iibsan lahayd caqliga bal ka warrama gabadha gabadha gabdhaha ugu qurux badan hadday ugu qurux badan tahay quruxa yaa shabaab yaa yuxibuuna aljamaal <laughs> gabadh ugu qurux badan adduunka ugu qurux badan melikad jamaal laakiin caqli lahayd ma qaadan lahayd ma guursan lahayd haye adiga gabdhaha wiilka ugu qurux badan ugu lacag badan laakiin caqli ma leh caqli waa waa ma qaadan lahayd kam qiimat اlcaql qiimaha caqliga ma qawaay walidalika fiiri suuraة الnaxl wajacala lakum الsamca wاlabsaara wاlafidata lacalakum tashkuruun وهو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي qaliila maa tashkuruun rabbigeen waa runtiis xaqun fii maa qaal ilaahay cid u xusta mabaleba wax kalaad xusuusanaysa wax kalaaba kaa maqanbe maba ogid nicamka uu ilaahay ku siiyey in wax loo dhigaa aysan jirinba dalika huwa rabb اlcaalamiin walaalayaal xusuusta aan nicmada ilaahay xusuusanayno waxay na siinaysaa xubbiga rabbigeen aasaasu diininana waa xubbu rabbina jala jalaaluhu rabbigaa inaad jeceshahay xusuusan tahay waa ka ku soo saaray caloosha hooyada ee ku baray caanaha alam najcal lahu caynayn walisaanan buu yidhi walisaanan carab lianna aalatu alridaaca walmas waa carabka waaye ilka ma odhanin ilkaha weli weeyo hadhow beriis iyo baasto weli laakiin markan waxaad u baahan tahay carab iyo washafatayni laba bishin oo ibta naaska hooyada kuu qabto oo caanaha si aynan bidix iyo midig kaaga daadanin haadaa huwa rabbuka aladii rabbaak markaasaa ilaahay ku barbaariyey markaasuu ku baray haddii aad gaajoowto inaad oydo haddaad dharagsan tahayna qososho leanna hooyadaa mayna ma garan karto inaad gaajaysan tahay iyo inaad inaad inaad faraxsan tahay iyo inaad bugto ilaa inaad oydo iyo inaad qososho maahane markaad weynaatay oo caanihii hooyadaa ka kaaftoontay baa ilaahay ilka kuu soo saaray si aad cuntadii u cunto aad adkayday dadku ay cunaayeen cuntadii badarkii bariiskii baastadii hilibkii waxay u baahan yihiin wax ridqa oo shiida waxaana ilaahay kuu soo saaray ilkahan oo foolashii iyo micidii iyo gawsihii kuu ruugi lahaa markaasaa fiiri raxmadda ilaahay gawsihii wuu qariyay oo xagga dambuu ka dhigay si marka cuntada aada raamsanayso ay dadka ugu muuqanin haddii meesha gawsaha meesha foolasha la keeni lahaa oo dadka hortiisa bajaq bajaq ku siin lahayd foolxumadaa ka warran man facala hada ilaa rabbuk aladii rabbaak wabacdeen cuntadii waad cuntay luqmada aad ku raaxaysanaysayd ku macansanaysa ee way macan tahay ku hayso markaasaa kuugu dambaysa xaggee bay martaa imisaa ilaahay ugu talagalay makaa'in wa mashaaqil kala duwan oo cuntada kala dhafaya oo shiidaya qaala الشhaykhu bn الإimaam ibn اlqayim اljawsiya raximah اllah fii baطni الإinsaani naarun caloosha insaanka waxaa adab ka daran intaasoo dicfi dabka bannaanka jooga oo cuntada shiidaya oo lafihii wax dhan burburinaya laakiin ilaahay wi'aam iyo nabadgelyu dhex dhigay waa dab kulul oo karinaya cuntada aad la soo karkariyey karkaritaan dambe haddana ilaahay u sameeyo dheefshiida oo ku hagaajinaysa ka dhegaysta dhakhaatiirta umuurtan waa umuur cajiib leh baxdeen markaasaa ilaahay kaydad kala duwan kolkaasaa rabbigeen jala jalaaluhu ixtiraaman wa tacdiiman wa ikraaman lak foolxumadaada qariyey wanaagaagana muujiyey wa jacalaka insaanan markaasaa xooluhu dhar looma tolo min maalintii ay dhashaan ilaa ay ka tegayaanoo ama la cunayo ama dhar looma xidho adiga ilaahay dhar buu kuu soo dejiyey maalintii aabba iyo hooyo aadam iyo xawaa la soo dejiyey baa dharka lala soo dejiyey yaa bani aadam qad anzalnaa calaykum libaasan yuwaarii saw'aatikum wariisha walibaasu taqwa dalika khayr dalika min aayaati اllahi lacallahum yadakaruun ikhwaanii towfiiqda allahna waafajiyo ilaahay xubbigiisa ayaa asaas u ah cibaadadaada iyo daacadaada marka lagu leeyahay rabbiga atiic oo salaadda salaadu waa tarjamatu maxabat اllahi fi اlqalb maxabadaadii qalbiga ku jirtay baa tarjamaysaa nebigu wuxuu odhan jiray arixnaa biha ya bilaal lianna xubbiga ilaahay baa qalbigiisa ku badan wuxuu ku raaxaysanayaa marka munaajaadka rabbigiis subxaanahu jala jalaaluhu markaasaad ilaahay hor istaagaysaa adoo xusuusan maraaxiisha kala duway kala duwaneed soo martay laabtaad ku siqday waad guurguuratay ninkaas weyna idinla hadlaya wallaahi waan soo maray waan guurguurtay laakiin ma xusuusta hadda markaan aniga guurguuranayay waxoogay waxaan xusuustaa markaan waxoogay soo koray oon yar weynaaday oo ilkaha suus iga galay oo ilkahayga oo wada suus intuu galay madoobaaday baa igu yaallay waan xusuustaa markaas waxaan ku xusuustaa sheekh maxamed ciise raxmatullaahi calayhi oo ka mid ahaa asxaabtii sheekhi aabbahay ardadiisa u iman jiray darsi guriga lagu akhriyi jiray wuuna sheekhu lugtuu ka dhutin jiray ayuu wuxuu igu yidhi waryaa ilkahaagii awey ilkahaagii xaggeed geysay manacnac baad siisatay markaasaan ku yidhi adiga lugtaadii xaggeed geysay <laughs> marka maalmo dhan baa arrintaasi yacni lagu kaftamayay oo sheekhay le isagaa intuu majliskii tegey buu yidhi bal wiilkaa yar bal wuxuu yidhi fiiriya ilkii xaggeed geysa baan idhi oh, lugtaadii xagge marka jawaab saxaa lagu yidhi dee adiga lugtaada ilaahay saa ka dhigay isagana ilkiisaa saa alla ka dhigay kolka inaa ilka yaryar oo inta ilkaha waaweyn ii soo bixin kuwii yaryaraa oo suus iga galay oo madoobaaday ma aqaan sawirka haddii la heli karo haddaan la heli karin waan xusuustaa laakiin markaan gurguuranayo ma xusuusto markaan kacayeen kufay ma xusuusto haadaa kulluhu tarbiyat ullah ilaahay baa ku soo barbaariyey ilaahay baa ku weyneeyey ilaahay baa quwada ku siiyey ilaahay baa hadda maanta markaa ninkaa weynkaa dhigay ee maamulka iyo maamuuska iyo weliba guurka iyo ilmaha iyo allahu akbar haadihi kulluhaa nicam اllahi calayk yaa uga awlaysan inaad jeclaato wa bacdeen yaa uga kaaga kalsooni badan inaad ilahay ku kalsoonaato ilaahay ku arsuqay fii baطni ummik miyaan hadda ku arsuqaynin mas'alaة الrisqi baa walwal dadka ku rida inta badan alraasiqu huwa allah in allaha huwa الrazaaqu du lquwaةi اlmatiin soo maydaan maqal ilaahay markuu idinla hadlay wuxuu yidhi wma khalaqtu اljina wاlinsa ila liyacbuduun ma uriidu minhm min risqi wma uriidu an yuطcimuun in allaha huwa الrazaaqu du lquwaةi اlmatiin alrazaaqu huwa allah ilaahay baa ku arsuqaaya marka inaad ilaahay ku kalsoonaato subxaanah yaqiin dhab ah yaqiin dhab ah in qalbigaaga aad ka hesho ana qaadiya alxaajaati huwa allah xaajaadka kan kuu gudaya inuu ilaahay yahay waxaa keliyoo laga rabaa inaad ilaahay isu bihinbihiso ood isku miskiiniso ood ilaahay u cabato markuu rabbigeen nooga sheekaynayo ducaa'u alambiyaa sida zakariya oo kale maxaa looga jeedaa aduu ku barayaa rabbigaas si aad wax barido ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نبي ربgiis buu u dhawaaqay نداء khفيa waa miskiinka waxa lagu yaqaano nidاء khafya oo khushuucuu ku jiro iyo isbihinbihin buu rabbigii u dhawaaqay oo muxuu ku yidhi rabbi إنii وahana الcaظmu minii lafihii baa ijelcay laftii baa ijelecday waa maqfgu markuu gaboobo washtacala alra'su shayban waa ciradii weeye walam akun biducaa'ika rabbi shaqiyaa waa usluubu اducaa'i lirabbi اlcaalamiin oo ilaahay wuu ku baray zakariya saa igu yidhi buu ku leeyahy oo muxuu yidhi laftii baa ijilecday timihiiba waa icdaahdeenoo waa waa gaboobay ku ducaystay hadda ka horna kuma hoogin oo kuma hongoobin laakiin maanta arrin culus baan wataa weeye wainii khiftu lmawaaliya min waraa'i waxaa la yidhi zakariya calayhi asalaam walwalkiisa ugu weyn ee ilmo la'aanta ma ahayn ilmo ama uu ku faano ama adduunyo u kasba ee waxay ahayd diinta diintii ciddii iga xambaari lahayd baan haynin buu leeyah un ka baqayaa wa kaanat imra'atii caaqiran ilahay allah inuu u sheego miyuu u bahan yahay soo ilaahay ma oga inuu lafihiisii jalceen oo timihiisii caddaadeen oo islaantiisu ay ma dhalays tahay wax ma dhalin intaba isagoo rabbi og ayuu haddana u cabanaya u leeyahay ilaahu saasaa jirta ilaahu lafihii baa jilcay ilaahu timihii baa sidani noqday ilaahayow e, xaaskayguna waa ma dhalin intaasoo jirta ayaan haddana ku weydiisanayaaye fahab lii min ladunka waliya yariunii wayariu min aali yacquuba wajcalhu rabbi radiya jawaabti maxay noqotay ya zakariya inaa nubashiruka bigulaamin ismuhu yaxyaa baanu kuugu bishaaraynaynaa wiil yaxyo la yidhaah yaxyo loo bixiyey sida shaadeeliba wiilkiisa uu yaxyo ugu bixiyey ah, lam najcal lahu min qablu samiya ya zakariya inaa nubashiruka bigulaamin ismuhu yaxyaa lam najcal lahu min qablu samiya hadda isagii saa ku ducaysanayey ayaa bashariyadii ka qaalib noqoto yaabayuu yidhi annaa yakuunu lii ghulaam wakaanat imra'atii caaqira waqad balagtu min alkibari cutiya mawaanicdii mustaxiilka ka dhigayay inuu ilmo dhalu horay ilaahay hor dhigay oo ilaahu see ilmo ku helaa waabaan gaboobay islaantaydu waaba ma dhalays maxaa loogu jawaabay qaala kadalika qaala rabbuka sidaasuu yidhi oo rabbigaa muxuu yidhi huwa calaya hayin aniga waa ii fudud yahay marka adiga waxaa laga rabaa ilaahay markaad baryaysid inaad arrintaa soo hos dhigato ilaahu arrintaydu way adag tahay ilaahu mushkiladaydu way weyn tahay ilaahay u cabo oo u sheekee oo uga sheekee arrintaada uga sheekee adoo keligaa ah oo weliba qiyaamuleyl tukaday oo waktu yacni alkhalwati maca allaahi ay tahay rabbigaa u cabo oo uga sheekee arrintaada oo dabadeedna ilaahay arrintaydu way weyn tahay laakiin huwa calaya hayin wax kasta adiga hayin buu kuu yahay kalaamuka caطaa caطaa'uka kalaam wacadaabuka kalaam kun lishay fahuwa kaa'inun baad odhanaysaa ilahu arrintaa isi ilaahu meeshaa ka dhaqaaqi maayo ilaa aad arrintaa ay siiso kam min cibaad illaahi baa ilaahay nooga sheekeeyey imisuu rabbigeen iskeen barayaa aman yujiibu اlmudara ida dacaahu wayakshifu الsuuءa wayajcalukum khulafaaءa alard waxaan uga faa'iidaysanayaa wakhtiga waa iska soo kooban yahay sidaa la ii qabtay maanta arrinta ghaze ka dhacaysa falastiin fi اlcumuum khaasatan ghaza balad اlciza arrinta ka dhacaysa miyayna ku tusinaynin muntaha alyaqiin cala allah marka ducada nebigeena uu leeyahay wa min alyaqiini maa tuhawinu bihi calaya masaa'iba addunyaa soo maydaan arag soo maydaan arag reer dhan oo gaaladan ay bambaanadii intay ku sii daayeen cidnaba aan ka hadhin oo islaantii keliya intay soo hadhay ay leedahay allahuma laka alxamdu wa hawin calaya masaa'iba addunyaa weeye hawin calaya gabadh yaroo reerkeedii oo dhan ay baaba'een oo iyadiina lugta go'day ayaa video laga soo duubay awal qowl ay leedahay waa ta tu yar hadda waxay leedahay alxamdu lilah alxamdu lilah ilahay baa ku mahadsan wmin alyaqiini maa tuhawinu bihi calayna masaa'ib addunya wey kow midda kale waxaa la yidhi aqwa jeish jeyshkan ugu xoog badan ee ugu cataad badan ee ugu silaax badan ee u awood badan ee meeshan gaalada waaweyn ay ku abuurteen baa meesha joogay oo sahaayinat almujrimiin la yidhaah nimankaas saaxibu ulyaqiini almutawakiliin cala allah miyay ka cabsadeen maya ninkii abu cubaydaha wuxuu ku yidhi waa baydin sugaynaa bifaarighi sabri baa baydinku sugaynaa hal mar nooga soo dega bas diyaaradahan aad tihiin hal mar dhulka la imaada waxa gaadhayna waa aragtaan maanta iyo waxa ku socda iyo khizyiga u dambayn doona calaa yaqiinin baan leenahay in sha allah in sha allah in sha allah ilaahay ma hoojinayo fi'adaas fii sabiilillaahi u dagaalamaysa ee la dagaalamaysa acdaa acdaa illaahi la dagaalamaysa ee gaaloo dhan ay isugu timid ee aqwaa quwa shari oo idil ay u soo hiiliyeen laakiin iyagu waxay leeyihiin macana allah ilaahay cidda uu la jirana cid ka adkaan karta male arrintanna arrin cusub ma aha waa arrintii diinteennu ay ku soo faaftay wey ma la socotaan islaamka lagu sheegi diinta islaamkaba waxaa faasil u ahaa oo fasli kala saaray bayna alxaqi waalbaatil islaamkana inuu islaam yahay hirgeliyey yowma badrin bay ahayd waa maalintii bader maalintii beder horta fiiri ilaahay qur'aankiisa way akrinayaan asxaabta nebiga nebi moxamedna waa akhrinayaa waana yaqiinsan yihiin haddii uu doono ilaahay jala jalaaluhu gaalada iyagoo meeshooda iska joogjooga inuu wada baabi'iyo bisayxatin waaxida ama duufaan ku soo rogo ama dhulka la gooyo laakiin ilaahay ma yeelin qur aankan ilahay waa noogu sheegay dalika walow yashaau allahu lantasara minhum walakin liyabluwa bacdakum bibacd saddex boqol iyo saddex iyo toban nin oon dagaal ku talagelin oo u socday qolo safar ah oo quraysh ah oo ka tagtay shaam oo maka u socota oo abu sufyaan uu hogaaminayo inay dhexda u galaan oy qabqabtaan waaba afartan nine bay u soo baxeen ciiru qurayshin waa fakatay booskoodii waxaa yimid kun nin oo mudajaj silaaxa oo diyaar dagaal u ah iyo saddex boqol iyo saddex iyo toban nin oon dagaalba ku talagelin mogtahay nabigu dagaal kuma dagaal iyo gaala lala kulmayaa quraysh laguma talagelin weliba sida ay jeclaayeen oo raqbadooda ilan ilaahay waa mutalic bima fi lquluube waxay jeclaayeen oo qalbigooda ku jiray isagoon ilaahay kala saarin nebi moxamed iyo asxaabtiisa in ay helaan ciiru qurayshin ee ma ayna rabin qoladaas hubka haysata ee dagaalka usoo talagalay inay la kulmaan laakiin ilaahay baa sidan doonay waa ka uu rabbigeen leeyahay waid yacidukum allahu ixda aa'ifatayni ilaahay baa idin yabuuhay oo idin ballanqaaday labadaa mid inuu idinka guulayn doono watawadduuna aad jeceshihiin intu muslimiintiinna ana hayra daati الshawkati takuunu lakum taa inayd ahaato oo si sahal aad u qabqabataan wayuriid اllahu an yuxiqa alxaqa bikalimaatihi wayaqطaca daabira اlkaafiriin jeyshkaa isagaa waxba masaakiin aan waxba haysanin laba faras dhowr baciir xataa nebiga iyo saddex nin laba nin ayaa waxay tacaaqub waxay maxaan odhan karnaa af soomaaligii af soomaaligii intaan meelahan ku maqmaanay buuba naga tegaybe ya isku bedelayaan isku bedelna waa iska cafaray wey mid kalaa jirta oo loo isticmaalo ya wahee aad idinma maqla lakin waa fahmaysid yacni nebigaa fuulaya calayhi salaatu wasalaam saacad meelahaasuu soconayaa wuu ka degi kii kalaa bedelaya saacad buu soconayaa wuu ka degi saddex bay ahayd markii la yimid markii nebigu uu ka degi lahaa ayay labadii nin waxay ku dhaheen yaa rasuula allah adugu iska saarnow annagaa kaa soconayna bedelkaaga annagaa kaa soconayne kolkaasuu nebigu wuxuu ku yidhi laa maya maa antumaa biaqwa minii cala almashyi wamaa ana biaqnaa cankum min alajri idinku igama xoog badnayd xagga socodka marka la yidhaah aniguna idinkama deeqsooni ajir marka la yidhah oo ajirkaad rabtaan baan ana rabaa ciidankaa isaga ah ee nebigu uu ku tilmaamay inay gaajaysan yihiin markuu ilaahay baryayay allahuma inahum jiyaacun waa gaajaysan yihiin fa faacimhum wa curaatun waa qaawan yihiinoo dhar ma haystaane faksuhum wa xufaatun waa kabala' yihiine faxmilhum waxay fuulaan ilaahu sii ciidanka noocaasa ayaa kunkii quraysh sanaadiiddooda ahaa ee ku tood soo talagalay jabiyey oo meeshii waxaa ka dhacday ballantii ilaahay horay u qaaday sayuhzamu اljamcu wayuwalluuna dubur ilaahay agtiisa miisaanu اlquwa kanaa kan ka xoog badan ma taallo ilaahay agtiisa waxaa yaalla man kaana macahu faاllahu yansuruhu ilaahay ciddii la jirta ilaahay baa u gargaaraya ilaahay ki ciddii aan la jirinna allaa jabinaya ilaahay baa yidhi xataa malaa'igta markuu yowma badrin uu soo dejinayey inay muslimiinta u kaalmeeyaan oo safka muslimiinta galaan oo gaalada la dagaalamaan ilaahay baa la hadlay intayna cirka ka soo degin id yuuxii rabuka ila almalaa'ikati annii macakum uu ilahay ka bilaabay anaa idinla jira yacni malaa'igta waaweyn ee jibriil ka mid yahay ee hadduu hal garab uu kala fidiyo mashriqan wa maqhriban isqabanaaya jibriil lix boqoloo garab kama fii saxiixi albukhaari nebigu wuxuu yidhi waxaan arkay jibriil calayhi salaam laylata usriya bi wuxuu leeyahay lix boqoloo garaboo hal garab hadduu fidiyo mashriqan wa maqhriban qoraxda meeshay ka soo baxday meesha u dhacdo u isqabanaya hal mar hadduu qayliyana dadka dhulka joogoo dhan buu baaba'in karaa jibriil ayaa malaa'igtaa madax u ahaa ilaahay muxuu ku yidhi anaa idinla jira anaa macayna innii macakum id yuuxii rabbuka ila almalaa'ikati annii macakum fahabbituu aladiina aamanuu saulqii fii quluubi aladiina kafaruu rucb fadribuu fawqa alacnaaq wadribuu minhum kula banaan waa tan maanta aan rajaynayna weeye fi'adaa yar ee adduunka dhan isugu tegey ee gaaladii subxaana allah wakaأna alqur'aana nazla اlyowm xalay suuratu اlmaa'ida markaan akhrisanaynay yaa ayuha aladiina aamanuu laa tattakhiduu اlyahuuda wالnasaara weligood inay wada jiraan buu ilahay sheegaya yahuud iyo nasaara inay wada socdaan sahayina sahayinat alyahuud wa sahayinat الnasaara inay weligoodba wada socdaan baa ilahay halkaa tilmaamaya laa tattakhiduu اlyahuuda wالnasaara awliya sahaayinat alyahuud wa sahaayinat annasaara wa mujrimii alxarb oo idil oo isu tegay oo weliba lilasafi shadiid kuwa af carabi ku hadlaaya oo min jinsi alcarabi ah oo iyaguna qalbiga sahaayino ka ay la jiraan oo ay xisaar geliyeen oy go'doomiyeen oy albaabadii ka xidheen oy cuntadii iyo biyihii iyo daawadii iyo korontadii midna u diideen ayaa maca baad saacad walba waxaad maqlaysaa shan lix askari baa oo gaaladii ah bay dileen oo quwadan xaggay ka keeneen awooddaas xaggay ka keeneen oo weliba xisaarka iyo go'doonka toddoba-iyo toban sano uu soo socday toddoba-iyo toban sano ayay go'doonka ku jireen marka ilaahay aayaad buu na tusayaa fii zamaninaa haada inta aanaan kaba hadlinba inlen wixii hore la aqriyi jiray ka taariikh ayaa maanta marka maxaa lanooga baahan yahay anoo warka soo gebagabaynaya adigaagaa muslimka ahee mu'minka ahee waxaa la rabaa in horta ilaahay qalbigaaga uu ka arko hiil aad u hilinayso walaalahaaga muslimiinta ah tiiraanyo iyo xusni dadkaa la gumaadayana ilaahay inuu qalbigaaga ka arko duco iyo baryo inaad ilaahay barido subxaanahu wa tacaala aad u baryayso in ilaahay subxaanahu wa tacaala guuleeyo gaaladana in sha allahu jabkoodii ay tan noqoto oo dib dambe aan aan kiyaankaas ee mutashadrimka ah ee ma garanaysaa shudaad alafaaqa ee adduunka laga soo ururiyey ee dhal dadkaas muslimiinta ah waddankoodii la dejiyo wadan waddan laga dhigay waddan looga dhigay waxay ku leeyihiin annagaa horay u lahayn xaggeed horay xaggee horay uga lahaydeen nebi eh, eh, ibraahim baana dhalay dee carabba nebi ibraahim baa dhalay hadduu idinku isxaaq idin dhalay dee carabna ismaaciil baa dhalay xaggee u socotaan marka maya waxaa lagu leeyahay annaga halkan iskale waxa weeye idinku waa inaad aad weligiinba laajiyin aad laakiin ilaahay saa ma odhanin wabiidni اllahi tacaala almasjid alaqsaa taalifu اlxaramayni xaramaynka kan saddexeeya ee qiblaة اlmuslimiin ahaa markii hore intaan maka loo wareejinin ee masra nebiyina moxamed sala اllah alayh wasalam iyo meeshii nebigeenna uu kula kulmay ambiyadii oo dhan oo imaam ugu noqday waa imaamu اlmursaliina ee halkaa laga dheelmiyey ee cirka dushiisa ilaa uu rabbigi la kulmay subxaanahu wa tacaala waa meesha uu rabbigeen leeyahay subxaanahu jala jalaaluh subxaana aladii asraa bicabdihi layla min almasjid alxaraami ila almasjid alaqsa aladii baaraknaa xawlahu linuriyahu min aayaatina inahu huwa alcasiizu alraxiim waxaan ilaahay ka baryaynaa masjidkaas oo muxarara laysa taxta alyahuudi oo muxarar oo lilmuslimiina muxararu ah oo raayatu ahli laa ilaaha ila allahu ay ka dulbildanayso inaynu ku tukannaan ilahay ka rajaynaynaa biidni اllahi tacaala ilahay waxbana kuma aha waana dhowdahay allahuma ina nasaluka ridaaka wاljanna wanacuudu bika min sakhaطika wاnnar allahuma ya ghiyaث almustagiiثiin والمفرج عن المكروبين والمروح عن المغمومين مجيب دعوة المضطرين كاشف الكرب يا رب العالمين نسألك يا الله أن تغيث إخواننا في أهل غزة وفي فلسطين اللهم أغثهم بغياثك اللهم انصرهم بنصرك اللهم أطعمهم من الجوع اللهم أمنهم من الخوف اللهم صبرهم وثبتهم يا رب العالمين اللهم قوي عزائم إخواننا المجاهدين اللهم قو عزائمهم يا رب العالمين اللهم اهدهم وانصرهم على القوم الكافرين اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين اللهم عليك بالصهاينة المجرمين اللهم اخسف بهم فإنهم لا يعجزونك اللهم زلزل الأرض تحت أقدامهم اللهم شتت شملهم اللهم فرغ جمعهم اللهم ألق في قلوبهم الرعب واجعلهم كأسلافهم فريقا يقتلون وفريقا يؤسرون يا رب العالمين واجعلهم سلاحهم وأموالهم غنيمة للمسلمين يا رب العالمين اللهم حرر المسجد الأقصى من براثن الكافرين اللهم حرره من براثن المجرمين اللهم طهره من دنس الكافرين اللهم أعده إلى حظيرة أهل الإسلام والمسلمين اللهم اهد أمة حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم أصلح أمة حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم وفقنا لما تحب وترضاه يا رب العالمين دعاء الله نga أقبله walaalaheen inta meesha isugu timid oo mudaaradyaddooda allah wada siiyo hooyo walba ilmaheeda allah u hagaajiyo tii aan ilmo dhalinna ilmo wanaagsan allaha siiyo tii aan guursanin allah u guuriyo wiilasheeda sidoo kale guur wanaagsan allaha siiyo ubad wanaagsan oo saalixiina allaha siiyo ubadka allah noo hagaajiyo ilaahay waxaan ka baryaynaa rag iyo dumarba allahna wada islaaxiyo quluubteenna quluub ilaahay jecel allah ka dhigo ilaahay adduunka iyo aakhiradaba waxaan weydiisanaynaa raxmatan wa ixsaanan allahna siiyo ilaahay waxaan ka baryaynaa dadkaa walaalaheena in ilaahay dhibaatada ka dulqaado waddankeennina ilaahay nabadgelyo allah ka dhigo nabadgelyo allah ka dhigo qaraxa iyo qaxa iyo qaxootiga iyo qaadka iyo beliya baasoo idilba allah ka dulqaado ilaahay subxaanah wa tacaala ummatan saalixatan muslimatan allah ka dhigo walaalaheen inta bugta allah caafiyo inta bugta allah noo caafiyo inta bugta allah noo caafiyo biasmaa'ihi alxusnaa wa sifaatihi alculaa baanu ilaahay ku baryaynaa ilaahay ou dadka walaalaynaya buka ilaahay ou caafi ilaahuu inta bugta ee ahalkeenna iyo dadkeenna iyo qaraabadeenna iyo walaalaheenna ee cudur adag oo dadku ayna waxba ka qaban karin uu ku dhacay ilaahay ou ka caafi ilaahay ou ka caafi ilaahay ou ka caafi ilaahw intaasoo muslimiinoo gacanta kuu taagtay ilaahayow baan kugu baryaynaaye ilaahu naga aqbal ilaahu ducadaa naga aqbal ilaahuna wada hanuuni ilaahu taacadaada nagu hagaaji ilaahu jannadiina gee ilahu naarta naga badbaadi allahuma اغfir liwaalidiina allahuma اغfir liwaalidiina allahuma اغfir liwaalidiina warxamhum kama rabowna صigaara wslى اllah عlى nabiyina muxamadi wعlى alih وصaxaabati أجmaعin